بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى في baabi buطlaani beyci اlmabiici qabla اlqabdi wuxuu ku saabsan yahay butlaanu bayci almabiic mabiicda iyo waxaa la gato in la gado oo la sii iibiyo waa baatil waana waxaan bannaanayn qabla alqabdi intaan la qibdoonin oo wixii la soo gaday marka hore oo in gacantaada uu soo galo oo hadduu macduud yahay inaad tirsato hadduu makiin la miisan yahayna aad soo miisato hadduu mawsuun yahayna aad soo miisaamato markaa kadib ayaad sii gadi kartaa laakiin adiga oo wixii intaad gadday oo dacagti bixisay aan meeshii ka qaadin kala wareegin qofkii aad ka gadatay inaad haddana sii gaddo arrintaasaa baadil oo la bannaanayn sababtuna waxaa weeyaan cillada ku jirtaa diidadaasi waxaa weeye iyo xukunkaasi sababtiisa iyo cilladiisu lacag baad bixisay silca iyo badeeca iyo alaab baadna lacagtaasi ku gadatay afkaad ka sheegtay laakiin gacantaada kumaada dhigin haddaad lacag bixisay haddana lacag kalaad qaadatay oo aad alaabtii ku gaday afkaanaad ka hadashay ee wixii waxaad la wareegtay mabaahaba waxay noqonaysaa marka baycu nuquudi binuquud laba lacagood oo laisku gaday waxaana la ogyahay marka qofka uu alaab soo gato alaabtii ayaday ahayd markuu iska sii gadaayo ribix iyo faa'iduu rabaa intii uu ku soo gatay in ka badan oo faa'iidaha buu saarani lacagtii hore uu ku soo gatay iyo lacagtan dambe uu ku sii gaday way kala badan yihiin waana isku jinsi laba lacagood oo isku jinsi oo laisku iibiyey baa meesha ka soo boodaysa lana kala badiyey nooc ribada ka mid oo la yidhaha ribaau lfadli ayaa meeshaa soo gashay wa axalla allahu albayca waxarama alriba ribaduna waa xaaraan ijmaacan qur-aanka iyo sunnada ijmaacaba waa sheegay dunuubta waaweyn ee kabaa'irteeda ka mid tahay noocyaheedana way fara badan yihiin iyo furuucdeeda asuusheedana saddex baa u waaweyn ribaau lqardi dayntii aad qofka ka qaa aad siisay ood wax iyo ribaau lfadli laba shay oo isku jinsi oo la kala badiyey laskuna iibiyey iyo ribaa uu nasiya ashyaada ribowiyaadkee ama madcuumaadkee la cuno ama macduud muxuu ahaa muhmanka amantahe wax lagu kala gato oo kala jinsiba ha ahaadaane haddana midkoodan xaadir uu yahay midna uu qaayib yahay oo maqan yahay ribaa uu nasiyo wey saddexdaa nooc ee ribadaha in iska dhowro weeyaan marka haddii labadii lacagood la isdhaafsaday alaabtii udhexaysayna aaman wax la wareegayba uusan jirin suuradaasi halkaasa ka soo boodaysa saad arki doonta xadiidka ibnu cabaas radia allahu canhu hadalka suu ku fasiray ribadaasa laga cararaya waxaa kaloo ku jirta arrin kale oo sheekh maxamed saalex alcuthaymiin raxmatullaahi calayhi uu isagana ku daray oo cilaa uu ka fahmay uu leeyahay waxaa la ogyahay alaab haddaad soo gadato qofkii aad ka gaday oo ku dhowraya haddaad haddana gado ood lacag faa'iidaha ka hesho qofkii asaga ahaa xoogow qalbigiisa waxbaa gelaya qalbigiisa xasadnimaa gelaysa dirba alaabtaadii baa laga macaashay oo ribax iyo faa'iido ayaa la saartay adiga intaad ku heshay ku gaday iyo inta lagaga sii gatay fiiri farqi baa u dhaxeeye ayuu isleeyahay marka xoogow qof laga macaashay oo la yar dadejiyey buu iska dhigayaa marka arrintaasna waxaa fiican ayaduna minbaab in ishiisaa iyo qalbi xumadiisa layska dhowro in wixii isaga laga qaato oo markaa meel kale la tagto kadib waa lagu ogolya inaad iibsato ku iibsato saad rabto ama beeca beeculmusaawama ha noqdo oo ribix iyo faa'iido saaro ama beecu tawliya ha noqdo intiisiiba ku gad iyadana way bannaan tahay marka laakiin meeshu inaada ku gadin baa fiican saas weeyaan qibdooshadaasi midna waa qibdoosho ashyaada manquulada ah ee la naqlin karo ee la qaadi karo ama ay sahlan tahay inaad qibdooto inaad la wareegtood meel kala geysato wey waxyaalaha qaarna waxaa qibdoosho noqonayso atakhliya guri baad qof ka gabday qofka asagaa ah seed guriga ogala wareegi waa inuu asagii ka baxo oo ka dhex baxo adiguna aad ku wareegto hada huwa alqabd marka qabdu lmabiici biictibaari lmaqbuud waxaa la qibdoonaya hadba aragtidiisii iyo ictibaartiisi weeyaanoo wixii la qaadi karana waa la qaadi meel kalea la tegi wixii kalena takhliyo wax la yidhaahdo qofkii waa ka baxayaa kanna waa la soo wareegay waraaqiya oo lala kala wareegay iyo arrimahaas curfigayna u noqonaysaa inta badan buyuucda iyo mucaamalaadkuna qawaacidda guud ee shareecadu ay dejisay mooyeene alaslu fiiha alxilu baan soo maray marka curfiga iyo caadada ayay arrinta u noqonaysaa wixii sharciga aan khilaafsanayn qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd ibnu dirham xaw xadaanaa abu rabiic alcataki sulaymaan ibnu daawuud azahraani waqutayba ibnu saciid ibnu jamiir ibnu dariif albaqlaani qaala waxay yidhahdeen xadaanaa xamaad huwa bnu zayd can camr bni dinaar can daawuus bn kaysaan alyamani can ibni cabaasin cabdulahi bn cabaas ibn cabdilmualib alhaashimi ibni camri rasuuli illaah axad alcabaadilati alarbaca wa axad almukfiriina fi lxadiid cabdulahi bn cabaas radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh waaalih wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi man ibtaaca dacaaman raashin qofkii soo gataa falaa yabicu yuuna sii gadin raashinkii xataa yastawfiyahu ilaa uu ka oofsado istiifaa waxaa weeyaan waa inaad wixii miisato tirasato xisaabto la wareegto wey xataa yastawfiyahu iyo xataa yaqbidahu way kala duwan yihiin qibdhooshaha wixii ood la wareegto ood wey istawfahana waxaa weeyaan wixii hadduu ahaa wax makiiloo la miiso ama la miisaamo waa inaad oofsato weeyaan nacam qaala ibnu cabaas cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu yidhi wa axsibu waxaan u malaynayaa kula shayin wax walba oo mabiicda la iibsada ah milahu midlo dacaami cuntadoo kale inay tahay oo xadiidka muxuu yidhi man ibtaaca dacaaman dacaamkaa markaa wax mafhuumoo gaaro ah ma lehee cilladiiba kol haddii ay tahay cilla mutacadiya ay tahay waxay noqonaysaa mid maaratay e, mutariid ah wakulamaa wujadat alcilla wujida alxukmu ayaa la yidhahdaa marka haddii ciladu ay ahayd sababta loo diidan yahay in raashinkii meeshii lagu gado inay tahay ribo laga cararaayey raashin marka mee wax alla wixii ribawiyaad o dhan baa soo gelaya ciladii kale sheekhu uu sheegayna isaguna waa soo gelaysaa wax walbaba marka haddii uu sidiisaba xukunku xugun mucallala yahay oo macquululmacnaa ah ciladaasu xukunku la soconayaa kulamaa wujida wujida alxukmu wa kulamaa wujidat alcila wujida alxukm haddii la waayana xukunkii waa la waayaya walxukmu yaduuru maca cilati midkay dhahan weeyaan wujuudan wacadama alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadama qaala xadaana ibn abi cumara moxamed ibnu yaxya alcadani وأحمد بن cbdة qاala waxay dhaheen xadaثna سفyاn الthwrي xا وxadaثna أbu bkر بن أbi شhaybة qaala وأbu kuray mحamed بن العlا الhmdani qaala waxay yidhaahdeen xadaثna وkiic بن جaراح عan سفyاn whuوa الthwriyu سfyاn بن سacيid بn masروq الthwrي kilaahuma can cmr بn dinaar bay ka warameen riwaayati cmr بn dinar waa soo martay bhada الإsناad ishaarada waxay ku dhacaysaa min riwaayaةi cmr can طawuس can بn cabaas sidaas camar binu dinaar riwaayada hore xamaad baa ka wariyey ibnu zayd sidaasoo kale nimankan sufyaan iyo muxuu ahaa ninkan la yidhaahdo eh, abu eh, sufyaan athawri fii riwaayatihi halkan iyo eh, man huwa alaakhar ninka la yidhaahdo labada dariiq sfyaan baa ku jira dabcan xaddaana sufyaan haddana abubakr bin shab qurayb qaala xaddaana wakiica sufyaan u thawri kilaahuma can camar ibnu dinaar ayuu ku leeyahy marka camar binu dinaar halkaasay mutaabacad u dhacaysaa ayib haddii hadda sufyaanka hore ibnu cuyayna hal ladhi ma lahaateen kilaahumaada way noo caddahay laakiin thawri inay u dhowdahay labada sanadba waxa ku jira haddii markaa sida la yidhaahdo mutaabacada kilaahumaa can camr bnu dinaar ayuu ku yidhi camr bni dinar xamaad marka laba sufyaan hadday yihiin cuyayne iyo thawri marka waxaa weeyaan kilaahumaa can camr bni dinaar ba caddaanaysa ayib maxaa nii muuqda ka hore ibnu cuyeyna weeye sooma ka dambana waa thawri marka warku waa cadyahay warku waa cadyahay kilaahumaa marka waa cadyahay labadaa sufyaanaynka ayaa waxay mutaabicinayaan ayagoo wada jira xamaad ibnu zayd sheekhna waxaa u wada noqonaya camar ibnu dinaar mutaabacaduna sidaasay taamo ku noqonaysaa ayib waa la marka xadaana isxaaq bn ibraahim alxandali wa moxamed bn raafic wa cabdi bn xumayd qaala ibnu raafic labadii kale oo isxaaq iyo muxamed ah labadii kale oo isxaaq iyo cabdi bn xumayd ah qaala abarana cabdrazaq abarana macmar can ibn daawuus can abi can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi man ibtaaca طacaaman qofkii raashin soo iibsadaa falaa yabicu yuuna sii gadin xataa yaqbida ilaa uu ka qibdoodo wayustawfiihi hadduu yahay wax la oofsan karo la miisan karana uu oofsado labadaas markaa macnoba qaal ibnu cabaas baa wuxuu yidhi waaxsibu axsibu waxaan u maleen kulla shay walba bimansilati dacaam inuu cuntadoo kala tahay saxaabada iyo selafka guud ahaan qabla tadwiini اlusuul intaan usuul fiqiga aan la dawinin oo aan la qorin oo una noqonin fanni kayaan iyo istiqlaal ahoo gaar u go-an saxaabada xilligooda usuul fiqi waxa la yidhahdo iyo qawaacidufiqiga ma jirin ma jirin laakiin wuxuu ahaa shay sariiqi ah oo ayaga macna ahaan ay u wateen oo u isticmaali jireen buu ahaa way isticmaali jireen macna ahaan marka kadib unbaa dee magacaaba magacyo loo bibixiyey laakiin macnaha baaqi buu ahaa marka hadda waa aslu kula shay bimansilati dacaamidaasi waxaa weeyaan lianna dacaamka ciladiisii wixii kalena waa laga helay walxukmu yaduur maca cilati ciladaana sideeda waxay tahay shayga mu'ahirka ah ee furuucda iyo usuusha isku xidhaysa furuucda wixii mansuus ah oo asal ah iyo wixii kale ee furuuc oo axdaaf dambo oo gadaal ka timid ahoo nas loo haynin raabidka isku xidhaaya cillada weeyaan waana aham arkaan alqiyaas qiyaaska arkaantiisa afartaa waxa ugu muhiimsan cillada weeyaan oo inta badan aad waana maqaasida shareecada iyo ludbu shareeca iyo fahamka shareecada halkaasi ku jirtaan qaala xadaana abubakr bin abi shayba wabu kurayb maxamed bin اlcalaa waisxaaq bin ibrahim qaala isxaaq akhbarana waqaala akharana xadaana wakiic an sufyaan can ibni daawuusin can abihi can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabig wuxuu yidhi man ibtaca dacaaman ninkii raashin soo gat falaa yadacu yuuna sii gadin xataa yaktaalah soo maartid xataa yaktaalaba wuxuu ku fasiraya xataa yastawfiyahu ilaa uu ka oofsado naam muxuu ahaa oofsashadan waa miisashadii iyo miisaankii wax weeye faqultu libni cabaas baan waxaan ku idhi lima oo maxaa dhacay sababta loo diidan yahay waxyaad soo gaday inaad dana sii gadan maxay tahay faqaala wuxuu yidhi alaa tarahum soo ma aragtid labadan baayaca iyo mushtarigan caaqidaanka wax kala gadanaya inay yatabaayacuuna bidahab dahab bay wax ku kala gadanayaan oo kii hore dahab buu bixiyey alaabta adaa iskale waa kaa gatay buu yidhi ku kalaa yimid alaabtii wasada la wara dahab u bixiyey wadacaamu raashinkiina murjaw weeye mid la dibdhigay oo weliba la oofsanin oon la qibdoonin walam yaqul abuu kuray ma dhihin murja muuna dhihin marka haddii ay laba lacagoo la isku gaday bay meerka noqonaysaa waxaana la og yahay lacag sideedaba lacag ma dhasho lacag lacag ma dhasho lacag lacag lagama lagama faa'iido lacag waxaa laga faa'iidaa lacag waxaa lagu gadaayaa lagu gadaa muxuu ahaa silca silcadaasna waxaa lagu gadaa lacag lacagtaasa marka riba saasay ku iman karaa saasa ku iman karaa lacagta lacag baan ku gadani ribo weeye iska cad iska cadda boqol kumaad bixisay waxaad heshay boqol iyo konton baad heshay ayib waxyaalaha inta badan wareege ee aad maqlaysaan internet baalkan hadda uu lagu isticmaalo socialka iyo waxyaalahan beryahan qof aad lacag u shubayso oodan arkaynin oo wuxuu gadaayay iyo wuxuu iibinaya midna aad warwahaynin ood maqlaysa intaasaan keenay intaasaa isoo dhacday intaasaan keenay intaasa isoo dhacda dayib lacagtaada maxay shaqaysay waa inaad ogaataa lacagtaada maxay shaqaysay marka wax qarar aho iska maysar iyo e, muxuu ahaa e, iska uun e, aan banaanayn bay noqonaysaa waa qamaar wey nooc qamaarka kamida weeyaan waa qamaarka bada lacagihii dadka unbaa laisku wareejinayaa oo qofkan wax loo sirayaa si ay dadka u kalsooni u helaan markii carro ilaahay uu buuxsadana waa la weynaya khadka buu xidhanaya ah, tana hadda aad u socoto marka dadkuna kama maalmadooda magac cusub baa soo baxa qararkaan marinay weeye waxaadan ogeyn caaqibadiisa iyo ciribtiisa iyo madaxuu ku shaqaynayo marka lacag lacag ma dhasho lacag waxay dhashaa silca badeeco alaab gaari guri raashin wax baa lagu gadaa waxa asaga ahaa ayaad mar labaad markaad gadaa yaa faa'iido keeni kara waa in marka udhexaysa labada lacagood wax lagu gadaa waa in udhexeeyo ayb markaasaa faaidada imaan karto faqultu libni cabaas lima faqaal alaa tarahum yatabaayacuuna bidahabi waطacaam murja walam yaqul abu kuray murjamuuna lafdigaa dhihin ragga kalea yidhi abubakr bin abi shayba iyo isxaaq bin ibraahim ayb ziyaadat iqa maqbuula la dhahaa qaala xadaana cabdullahi bnu maslamata alqacnabi qaala xadaana malik ibnu anasin xaw xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi qaala qara'tu cala maliki can naafici mawla bni cumara can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali waslama qaal man ibtaca dacaama ninkii raashin soo gata falaa yabicu yuuna sii gadin xataa yastawfiyahu ee yagtaalhu u ka miisaanto kasoo xisaabto qaala xaddaanaa hadduu yahay shay wax makiib oo la miisaayo haddii uu yahay shay oo muxuu ahaa eh, duuduub ahna jizaaf baan mari doonaaye iyaduna waxaa weeyaan waa in meesha laga qaado qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can naafic can bni cumara qaala kuna fii zamani rasuuli illah xilliga nabiga alay slam waxaan ahayn nabtaacu dacaama raashin baan soo gadan jiray fa yabcau calaynaa nabiga wuxuu noo soo diri jiray man dad yaamurunaa na amra biintiqaalihi in raashinkii laga qaado min almakaani aladii meeshii ibtacnaahu fiihi aan ku gadnay ilaa makaanin meel kale oo siwaahu meeshiisa hore aan ahayn la geeyo qabla an abiicahu intaanan sii gadin mar labaad oo qolada waxaa leeyahay alaabta ma gadaten ha ka qaada ama dukaankaada geyso ama bannaanka la tag meel kala geyso kadib deena ku tasaruf qofkii aad ka gaday kala wareeg kala wareeg wixii isaga ahaa bakhaarkaada iisii oolaysa alaabtii kadib asagoo qof kala wada halkii u doona nin kale lacag kaga gato laba lacagood unbu lacag lagu bixiyey lacag kale lagu qaatay kala badan wax alaaboo gacan u ku dhigay maba lahaba ayib marka alaabta yaa iskale mninkalaabtahora iskale mise shakigaasaba iman karaba qaala xadaana abu bakr bin abi shaybata qaala xadaana caliy bn mushir can cubaydillaahi xa xadaana muxamed bn cabdillahi bn numayr walafdl xadaana abi xadaana cubaydullah alcumari can naafici mawla bna cumara can ibni cumar cabdullahi bni cumar ana rasuula allahi sala allah aleyh waalih wasalam qaal man ishtaraa dacaaman qofkii raashin soo iibsadaa falaa yabicu yuuna sii gadin xataa yastawfiyahu ilaa uu raashinkii soo qibdoodo la wareego oo oofsado oo u miisaanto oo u xisaabto oo la wareego alilaahi markaa isagaa xoolahaadii buu noqonayaayo waad gadan kartaa faa'iidana waa saaran kartaa qaala wa kunnaa nashtari nacam oo faa'iidadaas ilan waxa markaad soo gadato ama waxay noqonaysaa bayculmusaawama ay noqon wax faa'idaa saaratay ama baycu tawniya ay noqotaa bayculwadiicana way jirtaa mid la dhaho wadiica wadiicada waxa wey intaa kusoo gadayba baad hoos oga dhiciba hoos oga dhicaysaaba nacam baycu sharika ayana way jirtaayoo wigaa soo garatay inuu qof kula shirkoobo oo dha waxmaan soo gaday ha aan shirka ku noqono nisna qaada nisna ani lacagtiis isoo celi yani anwaacda buyuucda marka wax la gadanayo intaa way noqotaa inaad ribax hesho un man aha faa'ido mar waad heli mar si inteed baad ku gadi mar hoos baad oga dhigo wadiicaa la yidhaahdaa marnooba shirko oo qof baaba intaadii kugula shirkoobi oo iyo ulii waxay ahataba aad kala qaadanaysaan marka laakiin waa inuu noqoto wixii wax lala wareegay waa inuu noqdo qaala wa kunaa nashtari acaam cuntalaan soo galan jir min arukbaan baan ka soo gelan jirnay safarayda dadka safarta ee alaabta iyo raashinka wada ayaa keeni jiray nabadu shaam oo kale kuwa shaam ka keeni jiray raashinka jizaafan iyadoo duuduuban iyadoo duuduuban ayaan gelan jiray fanahaanaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu naga reebaa nabi inaan iibino xataa nanqulahu ilaa aan ka raro min makaani meeshiisa jizaaf waa lagu gadi karaa jawaanadaas xidhan muxuu ahaa raashinka meesha yaalla lacag baa lagu gadan karaa kale jinsi kole hadday yihiin dhib ma laha laakiin waxaa la ogolay in raashin meel yaallo in oo duuduuban oo aan la ogeyn oo duuduuban in raashin kale oo makiil ahoo miisaankiisa iyo kaylihiisa la garanayo in lagu gado halkaas ayadana lama ogolo meeshaana ribaa ka soo gasha laakiin haddii jinsigii loo bedelo raashin muxuu ahaa duuduuban ama muxuu ahaa aan la garanayna keelkiisa iyo miisaankiisa haddii lacag lagu gado taa dhibaata ma laha oo waxaa yeelay inay kala bataan iyo fulaan iyo looma shardinaayo looma shardinaayo inay seekaan looma shardinaayo in kala badiyo dhib ma laha faida اkhtalafat اlajnaasu fabiicu kayfa shiitum faida اkhtalafat اlajnaasu fabiicu kayfa shitum ida kaana yadan biyadan yadan biyadin baa loo shardiya ho iyo ho ayaa loo shardiya inay eh, jinsigooda kala duwan yihiin kala badnaashaha dhib ma laha dhib ma leh laakiin waxaa la ogoleen raashin la garanayo miisaankiisii iyo kiilihiisii iyo mid aan la garanaynin intuu yahay in laisku gabo in laisku gabo taas aan la ogolen ah, ribaha meesha ka soo bixi karta qaala xadaanii xarmala binu yaxya tujaybi qaala ahbaranaa cabdullahi bnu wahbin almasri qaala xadaanaa cumar bnu muxamadin alcumari isagana cabdullahi bin cumar ku abtirsaday can naafic mawla bni cumar can cabdillahi bni cumar bni khadaab ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam qaal man ishtara dacaaman raashinka qofkii soo iibsada falaa yabcuuna siin kadib xataa yastawfiya ilaa oofsado wayaqbida u ka qabdoodo istawfiyada waxaa weeyaan waa xisaabtii iyo wixiina aad la wareegto miisato weeyaan weylu lilmudafifiina aladiina ida ktaaluu cala naasi istawfuun istawfuun marka waxaa weye si fiican waxaad ola soo wareegto miisaamato wayaqbidahu haddana waxaa weeye aad la wareegto meesha ka qaadoo meel kale la tagto qiblashada weeye labada macno waa kala duwan yihiin xadaanaa yaxya bnu yaxya wa cali bnu xudrin sacdi qaala yaxya akhbarana ismaaciil bnu jacfar wa qaala caliyu wuxuu isagu xadaanaa ismaaciil buu iska yidhi waxay ku kala duwan yihin midna waxaa weeye waa la sheegay ismaaciil midkuu yahay midna muhmal baa la dhaha oo magaciisa lama sheegin marka taas la sheegay baana sii caddayn can cabdillahi bni dinaar annahu samica ibna cumar buu maqlay cabdillahi bnu dinaar ibna cumarkaasuu maciisa ahaan jiray oo saaxiib la ahaayo sheekhiisii buu ahaa ileen arday buu ahaa cabdullahi bn dinaar oo tilmiidu ibni cumar garada ninkii isagoo iyagoo safar ah oo makiya madiina dhexdooda safar ah ibnu cumar waa kii u imaaday nin ninkii asagahaa riwaaya abdullah ibnu dinaar waa kii ku dhihi jiray iswaraysteen oo cumar baan saaxiibo ahayn ama aabbahay aabbaha cumar baa saaxiibo ahaa cumaamadiibuu u siibay oo madaxa u geliyey markaasuu dameerkeena siiyeyoo waa kii dhihi jireen waa acraab reer baadiyaha wax yar ku qancaaneen maxaa intaasoo dhan ninkaad u siisay iskuu dayday cumaaddaadi aad ku labisanayseen waad siisay dameertii aad ku nasanaysay ee rartiga markaad ku daashay iyo raxliga iyo aad kaga bedelaysayna waad siisay waa seen allah kuu naxariistee wax yar inamaa hum acraabun waxay ku qancaan wax yar oo qaliileh markaasuu wuxuu yidhi ninkan asaga aabihii riwaayo kale asaga laftirkiisa wuxuu ahaa kaana wuddan licumar cumar oo aabbahayay jeclaayeen nabigaana waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam asagoo leh ina min abari lbiri silat rajuli wudda abiih ina min abari lbiri silat rajuli wudda abiih ah yani biriga iyo baarinimada qofkan asaga ahee waalidka baariga u ah waxaa ugu sii baarisan oo biriga ugu sareeya qofku inuu xidhiiriyo waalidkii midka isjeclaan jireen oad aragtay hadda u fiirso arrimahaas iyaa laga ilduufin nin baa ku imaanaya odaya markaasu wa mayn hebel baa tahay haa allah ma ogtaha hebel waxaan isku ahayn hebel xidhiirkaan lahayn jeceylkii noo dhexeeyey wanaag inaa saa u fiiriso iska muusoota ma aha meeshaa risaala lagu dhiibayaa waxaa lagu dhiibayaa in xuquuq meesha soo gashay xuquuq cusub baa soo gashay ninkaasaga dadka waa kaaga duwan yahay inaad xiriiriso u baahan yahay inaad la socoto u baahan yahay inaad dadka ka ogaato u baahan yahay marka ina min abari lbiri silatu rajuli wudda abiihu fi riwaayati ahla wudda abiihi aabbihii iyo hooyadana waa lamid dadkii haweenkii hooyadayo kale iyo is ogaan jireen isaqoon jireen iyo soo booqan jirteen isjeclaayeen aabbihii ninkii dadka isjeclaayeen dadkaasood xiriirisa waxay tusi inaad waalidkaa baari u tahay oo weliba u falaysa xataa iyagoo aakhara jira ayaad u baarifaraysaa nacam waxyaalaha waalidka lagu baarifaro isagoo dhintay ayay ka mid tahay inaad ehelkii isaga xaggiisa ka imaanayay ama qaraabo ama saaxiibnimo aada xiriiriso ayay ka mid tahay ayib cabdullaahi ibnu dinaar anahu samica ibna cumar buu maqlo oo qaala yidhi qaala rasuul llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi man ibtaaca dacaaman qofkii raashin soo gata falaa yabicu yuuna sii gadin xataa yaqbidah ilaa uu ka oofsado qala xadana abubakr bn abi shaybatadood la wareego xadana abubakr bn abi shayba qala xadana cabdullah cala can macmar bn rashidin can zuhri maxamed bn muslim can salim bn cabdillahi bn cumar axad fuqahaai sabca fi casri taabiciin ayuu ka mid yahay calaa khilaafin fi saabici minhum saalimkaasi toddobadaasi fuqahada lix baa laisku waafaqsan yahay midna waa laisku khilaafsan yahay ima abu salamata aw saalimun aw fa abu bakrin khilaafun qaa'imun marka salama iyo abu salama iyo saalim iyo abu salama iyo abubakr bin cabdiraxmaan bin camr saddexaasaa laisku hayaa ka toddobaad ayagoon khilaaf ka taagnayn in saddexdooda fuqaha yihiin laakiin laqabkaa fuqahaa sabca fi casri taabiciin ma ku jiraan calaa khilaaf la-aan mise maya muran ka taagan yahi baynamaa lixda kale laisku waafaqsan yahi can saalimin can ibni cumara anahum kaanuu yudrabuun saxaabada iyo markay suuqa iyo beeca iyo yudrabuuna waxaa lagu garaaci jiray calaa cahdi rasuuli xilligii nabiga calayh salaam ida ishtarow dacaama markay raashin soo gataan jizaafan jimlad ah jizaaf duuduuban oo jimla ah markii lasoo gado an yabiicuu inay sii gadaan baa lagu garaaci jiray lagu tacsiiri jiray oo lagu edbin jiray inay fii makaanihi ku sii gadaan xataa yuxawiluuhu ilaa ay ka wareejiyaan oo guryahooda iyo raxaashooda iyo meel kale iyo ka dhigtaan waa la garaaci jiray waxaad garanaysaa beecan iyo suuqan dadku ay wax kala gadanayaane si fududuun loo kala waxaa jiri jirtay axkaam bay leedahay sharciga riqaabana way lahayd riqaaba iyo korjoogteen iyo ishraaf iyo ilaalin oo waxaa jirta dad macruufka fari oo munkarka reebi dowladda hadday ka socdaanna xisbaaba la yidhaahdaayo waxay leeyihiin salaaxiyaad intaa ka badan oo af iyo hadal aan ahayne inay tallaabo ka qaadi karaan qofkay mukhaalafa sharciya ku arkaan mukhaalafa qofkay ku arkaan walidaalika cumar wuxuu dhihi jiray radi allahu canhu ma aqbalayo suuqa anaga inuu soo galo ilaa man calima alfiqa qofkaan fiqiga iyo xalaal iyo xaraan kala garanayna suuqa inuu wax waxbaan galan yidhaahdo ma ogalin buu dhihi jiray suuqa sooma imaanaysa haa kitaab albuyuc waanaad korka hayso beec waanaad taqaano ah, beec waanaad garan qofka beeca yaqaana ee garanaya shuruuddiisa iyo arkaantiisa ee garanaya buyuucda muxaramada en la ogoleen ee sharciga u ogoleen ee garanaya meeshay shubahada ka soo geli karto qofkaa unbaa suuqa wax ka gadan kara ka warran maanta saa adii la dhiira ila dhiiraa maanta dukaamada iyo wax o dhan dibshaandheena laisku sameeyo oo suuqaqan dadka maxaad soo akhrisatay beeca maxaad ka taqaanaa arrinta hadday timaado ka warrama markana waxaan iskaga soconaa waaba inkir baaba dhici karaa waa laleeyahy maxaa beec iyo isku keenay muxuu ahaa masalada diiniya iyo fulaan ila akhiri waxaa la imaan ishaaray arrintaas inay tahay eh, ghaswulfikri inay tahay ghaswulfikri dagaalku waa dagaal maskaxeed baa jira oo diintaadii iyo shareecadaadii iyo tadbiiqaadii masaafaa udhexaysa masaafaan dhibaatadan haysta waxaa weeye wakhtigii shareecada la dabaqaayey wakhti waxaa jirta arrintu ay wada ahayd musallam oo taqriiban kun iyo saddex boqoloo sano ama kun iyo laba boqol iyo wax sano ayay shareecadu dhulka caalamka lagu dabaqayay muranka ma oolin inta marka maanta noolee yaaban waxaa weeyaan waa intii ama aabahood ama awowood ama ayaga intaba aan shareeca laisku dabaqaya aan aqoonin marka sidaan unbu moodayna ay weligeed ku socon jirtay sheekadu saa ma ahaan jirin kun sano ka badan baa shareecadu adduunka lagu wada maamulaya muslimiinta oo dadku ay la qabsadeen la qabsadeen oo khayr iyo barake iyo wanaag ku heleen oo ciz iyo karaama iyo sharaf ku heleen markii ay soo dhexgalayna waa marka madax lagaga istaago la xukumay awal ayaga xaakim xukumo ahaan jiray kadibna waa la xukumay markay diintoodii ay gacanbidixeeyeen oo ay cizi ka raadiyeen waxaan diinta ahayn ilaahay baa dulli ku riday waana qaacido mashhuuro ahoo saxaabada iyo selafka intaba qur-aankana ah, macnihiisa uu baaqi ku jiray sunnada nabiga sala allah alay wasalam ihaalaaan ina imaanayso naxnu qowmun acazana allahu bilislaam famahma taqayna alciza min gayri lislaam adalana ala cumar baa laga wariyay radia allahu canhu wa ardaa macnahaas kale diintaas ilahay cizi nagu siiyey markaan cizi iyo sharaf waxaan diinteeda ka raadinana ilahay waana dulleeyaa wuxuu dhihi jiray suuqa qof aan fiqiga iyo beeca garanaynin yuuna imaanin buu dhihi jiray maxaa yeele maantao dhan waxbaad ku dhacaysaa oo laga yaabo inaad waxaadiba uu wax badan ka hadlaysan yahay ayb waa yudrabuun waa la garaaci jir marka garaaca waa tacziir baa loo jeedaa maa yaraahu alqaadi qofkii dee qaadan waayo hadalkii waxaa lagu waa la edbinayaa shareecadu ul ul lama soo ordayso marka hole waa lagu bari jaahilka waxbaa la bari waa loo cadayn waa loo naseexeyn waa hadalka waa loo qaboojin waa loo jilcin qofkii marka waxaasoo dhanba mukaabara iyo madaxtaag keena kaasaga waxaa weeyaan waxaa idbin waa la idbinayaa ah, man lam taqnachu lkutub man lam taqnachu lkutub aqnacathu lkataa'ibu ah, qofkii kutubta iyo shareecadu ay qancin weydo ciidan iyo ul iyo gacan baa lagu xalinaya in allaha layazicu cuhmaan binu cafaan radi allahu canhu wuxuu yidhi layazicu bisuldaan maa laa yazacu bilqur'aan waxaan qur'aanka uuna ilaahay ku reebin oo dadka ku edbinin buu madaxda madaxda ku edbiya madaxda daraaddeed ah, dad badan oo qofku waasic diini iyo alla kacabsiba in badan muslimiintu ayaa reebta walidaalika meesha muslimiintu ay degan yihiin tuugu waa ku yaryahay qaa'idka waa ku yaryahay laakiin kuwa waxaa jira madax dowladda iska ilaalinaya booliis iska dhowr iyo yaa lagu ogaanay yaa lagu xidhin kuwa marka waa in loo hela gacan bira iyo dowlad gacanta ku hayso maamusha oo fasaadkiisa hor istaagta in la helo wey ayb kaanuu yudrabuuna calaa cahdi rasuuli lahi sala la alay slam ida shtaruu dacaaman jizaafan jumlaya duuduub weeyaan an yabiicuuh inay ku sii gadaan fi makani xata yuxawiluu qaala xadanii xarmala bn yaxya tujayb qaala qaala xadaana ibnu wahbin cabdullahi bn wahb ahbaranii yuunus ibnu yaziid alayli can ibn shihaab azuhri qaala ahbaranii salim bn cabdillah ana abaahu aabiyu cabdullahi bn cumara qaal qad ra'ytu nnaasa dadka waxaan arkay fii cahdi rasuuli xilligii nabiga sala allahu aleh ali wasalam ida ibtaacuu dacaaman haddii raashin kusii iibiyaan jisaafan duuduub soo gataan ibtaacu soo gataan adacaama jizaafan yudrabuuna waa la garaaci jiray fi an yabiicuu inay iibiyaan raashinkii isaga ahaa fii makaanin isla meeshoodii ayaa lagu edbin jiray wadalika xataa yuguhu ilaa ay uga dumaan ilaa rixaalihim meeshoodii ama dukaankiisii ama gurigiisi ama meel kale meesha ayadaa waa inu dhaafiyaa qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi waxadaثnii cubaydullahi bn cabdillahi bn cumar ana abaahu kaana yashtari acaama buu iibin jiray jizaafan fayaxmilu ila ahli reerkiisuu geysan jiray markaasuu ku tasarufisu rabo qala xadaثna abu bakr bn abi shaybata wbn numayr وabu kurayb qaluu xadaثna zayd bn xubaab can الضaxaaq bn cuثmaan can bukayr bn cabdالlahi bn ashaj can sulaymaan ibn yasaar sulaymaan ibn yasaar alhilaali mawlaahum axadu fuqahaai sabca fi casri taabiciin ayuu asagana ka mid yahay can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh walih waslama qaal man ishtaraa dacaama ninkii raashin soo gata falaa yabcu yum sii gadan xata yaktaarahu ilah ka miiso wa fii riwaayati abubakr man ibtaaca wixii de la miisa wey wixii la miisaama waa miisaan wixii tiraa wixii kada ayb qala xadaana isxaaq bin ibrahim alxandari akhbarana cabdullahi bn xaari almakhzumi qala xadaana daxaaq ibn cuثmaan can bukayr bn cabdillahi bn ashaj can sulaymaan ibn yasaar alhilaali mawla maymuna an abi hurayrata radia allahu canh anahu qaala limarwan marwan bnu xakam bu wuxuu ku yidhi alamawi oo madiine madax ka ahaa abu hurayra wuxuu ku leeyahy axalalt ma waxaad xalaalaysay beyca aribaa ribada beeceedii miyaad xalaalaysay soomaat waa inkir la inkirayo weliba tashdiid baa la socda miyaad xalaalaysay maxaa waxaa u samaysay moodhihin e, ribadii miyaad xalaalaysay buu yidhi waa ninkii madaxda aha ee magaalada xukumay buu saa ku leeyahay saxaabada nabiga alayh salaam maynan aqoonin wax la yidhaahdo yani khawf lawmata laa'im shareecada siday tahay ugu sheegi jiray madaxda xataa waana naseexada shareecadu ayna amartay lilahi walirasuuli walkitaabi walaimati lmuslimiin caamatihim in loo naseexeeyo madaxda faqaala marwaan baa wuxuu yidhi maa facaltu maya ma samaynin seen ribada ilaahay xarimay seen u xalaaleen faqaala abu hurayra wuxuu yidhi axlalta ma waxaad xalaalaysay bayca sikaak ama axlalta waxaad xalaalaysay bayca sikaak sukuugta iidinteedii baad xalaalaysay in la kala gadan karo waqad naha rasuul llahi sala allah alay waslam wuxuu nabigu reebay an yabiica can bayci dacaami raashid in la gado xataa yustawfaa ilaa laga qibdoodo qaala fakhadaba marwaanu naasa marwaan fiiri marka waa nin madaxa laakiin shareecada u hogaansan ku qanacsan markiiba culummadii hadalkooda u qaatay fakhadaba marwaan wuxuu khudbeeyey annaas dadkiiba u khudbeeyey fanahaa can baycaha baycu sikaab sukuugta iibashadeeda ayuu ka xarimay oo nahiyo reebay oo yidhi joojiya hadda kadib qaala sulaymaan baa wuxuu yihi fa nadartu ilaa xarasin dadkii booliiskahaa madaxdaa markay dad diinta ogol oo ku dhaqamaya ay yihiin awaamirtoodii iyo waxay reebayaan waxaa fulini booliiskaa fulinaya marka fanadartu ilaa xarasin dadkii ciidanka ahaa ee booliska ahaa waxaan arkay yaakhuduunahaa sikaagtii ka aruurinaya min aydi nnaas dadkii iibsaday gacantooda oo yacuuduuna ilaa ahliha dadkeeda hore ku celinaya sidaasuu muwaada maalik raximah llahu tacaala yarjicuuna ilaa ahliha bay ku celinayaan marka sikaagtu waxaa weeyaan waa sida hadda jeegga oo kale jeegga jeegagga bangiga oo kale weeya shiikna bay dhahaan carabiga shiik marka waxay samayn jirtay dowladdu dadka masaakiinta iyo fuqarada yaa waxaa loo qoraya waraaq yaa loo qori raashin baa ugu qoran waxaa leeyahay or la aad bakhaarka dowladda iyo khasnada dowladda la kusoo qaada kaarka kaarkan isagaa ah iyo boonadan raashin ku soo qaada laleeyahay boonadii baa dhexda loo istaagay rag mushtari iyo dilaalan istaaga waxay leeyahay boonada naga gad boonadii baaba laga gadayaaba boonadiina ninkii weli raashinkiisii intuu soo qaaday soo qaaday ma soo qildoo gacan kuma soo dhigin kuma soo dhigin weliba taa waxaa ka sii daran kaa isagaa wuu gadanayaa kaarkiibuu gadan orod oday ku doonan raashinkii buu leeyahay ku kala haddana isagana dhexdooda istaagaya oo lacag u saaraya marka waxaa la kala iibsanaya waxaa weeyaan waa waxaan weli gacantaba lagu dhigin oo la qibdoonin lacagana waa lasdhaafsanayaa lacagana waa lasdhaafsanayaa agaa marka ribaau ayaa ka imaanaysa qaala xadaana isxaaq bn ibraahim alxandali bn rahawayh qaala akhbarana ruux ibnu cubaada qaala xadaana ibnu jurayd cabdilmalikin qaala xadaanii abu zubayr moxamed bnu muslim annahu samica jaabira bna cabdillahi buu maqlo yaquulu leh kaana rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabiga wuxuu ah yaquulu ki yidhahda ida btacta markaad wax gadanayso dhacaaman raashi soo gadato falaa tabicua siibin xataa tastawfiyahu ilaad ka oobsatood kasoo gacanta kasoo dhigtood la wareegto xisaabato baabu taxriimi bayci subratin tamri kareer ama uud ama wax maaragtay gosaradii wax duuduubanoo timira ah, almajhuula oo jaahil majhuulat lqadar qadarka meesha ku jirana jaahil laga la garanaynin bitamrin timir kale oo macluuma in lagu gado xaaraam weeyaan waxaaso dhan waxaa wey ribadu meelahay kaa soo gelaysa ka midta shay timir ah raashinka iyo waxyaalaha ribada galay ka mid tahay in majhuul ay noqoto oon la garanayn qadarka ay tahay waxaa lagu garanayaa timir macluumu kayl ah keylkeeda iyo miskeeda iyo miisaankeeda la garanayo ayaa lagu gaday tan kalena waa majhuul xaalkeeda lama yaqaano arrintaas marka waxaa meesha soo gelaysa ribaa lagu xumbaari ayada oo ay dhici karto inay isleekaadaan maadaamaan la garanaynin garasho la'aantaas waxaa la dejinayaa mansilata tafaadul inay kala badan yihiin laba timrood oo kala badan lagu iibiyey wa baycu tamrin bitamri mutafaadila riba riba timir timir lagu gaday oo la kala badiyana ribaulfadli bay noqonaysaa qaacidadii marka waxay ahayd aljahlu biاtamaauli kaalcilmu biاtafaaduli fi اlxukmi aljahlu biاtamaauli kol haddii labada shay inay isleegyihiin la garan waayo waxay ka dhigan tahay kalcilmi wixii oo la yaqaano bitafaaduli inay kala badan yihiin haddii tafaadul uu meesha imaado laba shay oo ribowi ahoo isku jinsi ahna ribaaulfadli bay noqonaysaa halkaas aba kaloo diidan yahay qaala xadaanii abu daahir axmed bn camr bn sarxin qaala ahbaranaa ibnu wahbin cabdullaahi qaala xadaanii ibnu jurayj cabdilmalik ana aba zubayr muxamed ahbarahu qaala samictu jaabir bna cabdillahi baan maqlo yaquulu leh nahaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu nabigu reebay can bayci sumra sumradu waa wax karoor ama xidhan ama meel ku yaalla oo raashin ah oo min atamri timira in lagu gabo laa yuclamu aan la garanaynin makiilatuha kiilaheeda iyo miisaankeeda iyo beegeeda bilkayli beeg almusamaa la magacaabo la garabo min atamri timir in lagu gabo waa diiday nabiga calayh isalaatu wasalaam ah, garasho la-aantaasa ah waxaa la dejinaya mansilata tafaadul inay kala badan yihiin baycu tamri bitamri bay noqonaysaa oo la kala badiyey riba lfadli halkaas ka soo boodaysaa qaala xadaana isxaaq bn ibraahim qala xadaana ibnu jurayjin can bnmalikin qaala ahbaranii abu zubayr mxamed ibn muslim anahu samica jaabir bna cabdillaahi alansari radi allahu canhuma yaquul nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu reebay bimili bimili xadii alawal buu sheegay xadiidkaa horeen soo maray oo kale ayuu sheegay maxamed bin muslim kaasaa midaarka ah ayib bimilihi mil xadii alawal xadidka hore soo sheegnay bimili xadiidi ibnu jurayj ayuu noqonaysaa maya ibnu jurayjka yay iskugu imaanayaane bimili mili xadiid ibni wahbin ibnu wahbi cabdullahi bnu wahb iyo waxaa ismutaabacaynaya ruux binu ubaad ruux binu cubaada marka hayra anahu damiirka wuxuu ku noqon ruux binu cubaada lam yadkur muuna sheegin min atamri kama dakarahu suu u sheegay ibnu wahbi oo kale min atamri ah, bayci subratin min atamridaas muuna sheegin lafdiga tamri ah ninkan ruux binu cubaada ibnu jurayj ka warinayo siduu u sheegay ibnu wahbi oo ibnu jurayj marka ardada ibnu jurayj ayaa ziyaado kala wata fii akhir xadiis oo uu sheegay baabun wuxuu ku saabsan yahay hubuutu khiyaar ilmajlis khiyaarka la yidhaha khiyaarulmajlis waa sugan yahay raabit fi sharci waa bannaan yahay lilmutabaayicayn labada wax kala gadanaysa ee midna alaabta haya midna lacagta haya ayuu khiyaarkaasi u sugan yahay oo iska leh oo hadday rabaan way ku tasarufi karaan hadday rabaanna way rafcin karaan oo khiyaarba maa waxba yaan isku soo noqonin iyo way isdhihi karaan laakiin khiyaarka waa leeyahay qofku inta majlisulcaqdiga la fadhiyo khiyaaraadka khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shardi iyo khiyaaru ru'ya iyo khiyaaru lcayd iyo anwaac bay khiyaaraadku u qaybiyaan culamaa lfuqahaa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala qara'tu cala maliki can naaficin can ibni cumara cabdullahi bni cumar bn khadaab ana rasuula allahi sala allahu alayh waaalih wasalama qaal albayicaani labada wax kala gadanaysa midna baayic baa la midna mushtari taqliib baayicaan baa loo bixiyey labada wax kala gadaan arkaanulcaqdi waa soo sheeg waxaa weeyaan caaqidaani baayic mushtariga caaqid iyo macquudu calayhi iyo siiqay ahaayeen marka albayicaani labada wax kala gadanaysae midna lacag wata midna alaab wada kii lacagta waday alaabbuu soo qaadan kii alaabta waday lacag buu la soo wareegi doonaaye kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadaa ka mid a ah, bilkhiyaari khiyaar bay leeyihiin calaa saaxibihi buu khiyaar ku leeyahay muxuu khiyaar ku leeyahay bayna imdaa'i albayci wa fasqihi in baaci uu sidaa ku tagsiiyo oo yidhahdo waan kala gadanlay sidaasay noo ahaani iyo inuu fasaqo yidhahdo waryaa waan ka noqday wixii waan ka noqday intee buu khiyaarka leeyahay maa lam yatafaraqa intayna kala tegin intayna meesha ay wada joogaanoo majlisulcaqdiga ay kala joogaan ilaa bayca alkhiyaari beecaas bayculkhiyaarka a ah mooyeene oo bayculkhiyaar majlisulcaqdi ma kor yeelo bayculkhiyaar majlisulcaqdi ma kor yeelo yani macnaha waxaa weeyaan majlisulcaqdigii caqdigii oo fadhi oo la joogo yubeecu baycu lkhiyaarku shaqayn karaa oo baycu khiyarku laba macnuu leeyahay maqbaladi tafaraqaadaasi tafaruqan tafaruqu abdaan baa loola jeedaa labada qof ay wax kala gadatay oo waxoo lacagtii alaabtii iska soo wareeji saa ku kala gadatay intay meesha wada joogaan walow ha dheeraadaba muddada ay wada joogayaan ha dheeraada diyaarad wada saaran yihiin doon bay wada saaran yihiin wadday wada socdaan inta ay wada socdaan mid walba khiyaar u leeyahay wix inuu ka noqon karo awood buu leyahy inu ka noqdo dhaw wix isaga ahaa waan wada socona weli soo ma ahaa waan ka laabtay ma dhihi karo maya kama laaban kartid iyo rasiid baan ku waxa ma dhihi karo kol haddiiunan isaga marka hore buuna ka tanaasulin maa lam bilabdaan baa laga hadlaya waa jamhuurta siday ku tageen jamhuur ahlicilm tafaruqa maa lam waa intu badankooda jidhkooda una kala tegin waayo wayna kala baxin oo kala labdhin kala labdhin laakiin alimaam abu xaniifa iyo imaam maalik way diidan khiyaaru majlis waxa la ma jirta bay leeyihin khiyaaru majlis xadiidkana way awilaan oo si yar fog bay ku awilaan maa lam tafaruq bilaqwaal ayay ku fasireen oo labadan qof inta ay inta ayna maa lam yatafaraqaa intayna kala tegin fil aqwaali qawlkii qawlkay ku kala tegin oo qawlka haddii ku kala tagaan oo beeci ma garatay iyo waan gartay qabuul iyo iijaab u dhaco khalaas tafaruq baaba dhacay isku soo noqon maayo bay leeyihin walow majliskii hala wada joogooo badanki ha wada jooge halkaasay ka aadeen ayib laakiin xadiidku waa ku cadeeya maa lam yatafaraq ilaa bayca alkhiyaari beyc alkhiyaar inuu jira mooyeen hadduu beeculkhiyaar uu jiro walow majlisulcaqdigiiba hala fadhiyo oo meesha hala wada socdo labada qof wada joogaane beecii asaga ahaa waa soconayaa ba hadduu meesha joogo ilaa beecaalkhiyaari beeculkhiyaarkuna laba macnuu leeyahay mid waxaa weeyaan waa khiyaarka la yidhahdo khiyaaru shardiga oo haddii labada qof ay wax kala gateen waxaa uu dhihi karaa saddex beri baan iska soo fiirinaya alaabta saddex beri iyo alaabta soo fiirinaya iyo waaya adna waan iska soo fikir si qofkii uu maaratay degdeg iyo waa ogtahay dadku waa iska degdegaan qofka waxbuu iskala ordaayaa oo si yar degdeg ku gadan kana waxbuu iska gadi oo si degdeg iskaga gadi marka saddex beri oo khiyaaraha leenahay waxay kasoo fiireen saddex beri gudahooda qofkii ay waxla qumanaato soo noqon waa soo noqon karaa saddex beri wixii ka dambeeya lakiin khalaas waa dhammaatay khiyaaru shardi baa la dhahaa khiyaaru shardigaa marka majlisulcaqdiga in la wada joogo shardi looma shardiyo oo wixii oo la kala maqan yahay oo labadii qof ay majlis ku kala tageen ayuu qofkii soo noqon kara dhihi kara wixii isaga ahaa waan soo celiyey ila khiyaar baan lahayn shardi baan sii shardhistay waxaa kaloo beyculkhiyaar jira inuu yidhaahdo axadu lmutabaayicayn midkood inuu dhaho ikhtar fakhtaara alaakhar oo wuxuu leeyahay beyc ma kala gadanay haa khalaas maku qancday maiska fiiristay maku raadli noqotay haa khalaas wax khiyaaro inoo yaalla ma jirto waxaan doortay inaanan kugu soo noqonin adna dooro waayahay kugu soo laaban maayo kugu soo noqon maayo khiyaaru majliskii meesha waa ku baaba'ay wax la wada joogaan isu soo noqon karin khiyaaru shardina maba jirinba marka hal shay oo khiyaar lcayba ah, ilaa fislat libra inay imaata mooyeen khiyaarulcayb unbuu kusoo noqon karaa oo hadduu alaabtii ku arko ceeb qadiim ahoo qofkii uu ka soo galay uu ku ogaa ama maaratay waqtigiis gacantiisa ku jirtay wuu soo celin karaa gaariga cilladaasaan ku arkay cilladaan cillo foga weeye gacantayda kuma imaanin wuu soo celin karaa walow saddex beri afar beri baa qaadate ayib ibn had waxaa la yihahda alibra uu yidhaahdo waxaan beri ka ahay in wax ceebah aanan mas uulka ka ahayn buu yidhi waxaan ku ogahay alaabtan ma jirto mas-uulla kama yihi iyo waayahay wax kuu qabsanaya ma jirto haddaad ceebba ku ogeyn marka wixii ceeba markaa soo baxaa ma soo celin karo ila isagaa ku qancay kana waxaa weeye alibraa qala xadaana zuhayr bn xarb wmxamed bn muhan alcanas abu muusa qaala xadaana yaxyaa walqataan ibnu saciid xaw xadaana abubakr bn abi shaybata qala xadaana moxamed bn bishrin xaw xadaana ibnu numayr moxamed bn cabdillah xadaana abi cabdullah kulhm can cubaydillahi alcumari cubaydllahi ibn cumar bn xafs bn caasim alcumari can naafic mawla bn cumar can ibni cumara can inabiy sala allah aleyh ali wasalam xaa xadaanii zuhayr bn xarbi wacali bnu xidr bn sacdi qaala waxay dhaheen xadaana ismaaciilu ibnu jacfar xaw xadaana aburabiic zahrani wabu kama jaxdari qaala xadaana xamaad huwa bnu zayd jamiican can ayuubi ka wariyeen ayub bin abi tamiim ashakhtiyaani ayay ka warinayaan can naafic can ibni cumar can inabiy sala allah alay wasalam xaadu haddana ku yidhi sanad cusuba bilaabanaya ka dhigan tahay taxwiilu sanad baa la dhahaa sanadkaa iyo sanadka dhaaxaada lagu kala goynaya waxadaana ibnu muhana wa ibnu abi cumara qala xadana cabdilwahaab athaqafi ibn cabdilmajid qaala samictu yaxya bnu saciid alansari xaw xadana ibnu raafici maxamed bnu raafic naysaburi qala xadana ibn abi fudeyk muxamed ibnu muslim muxamed ibnu ismaaciil ibnu muslim ibn abi fudeyki abarana addaxaaq ibnu cuhmaan kilahuma can naafic can ibni cumar can inabiy sala allah alay slam naxwi xadiidi malikin can naafic ayuu sheegay taabacaad wey dhan waa isxoojinayaan qaala xadana qutayba bnu saciid ibnu jamiil qaala xadana layth bnu sacdin xaa وxadaثna mxamed bn rumxin bn muhaajir akhbarana layث bnu sacdin can naaficin can ibni cumara can rasuuli اllahi salى اllahu alيyh walih wasalam anahu rasuulku qaala wuxuu yidhi idaa tabaayaca rajulaan laba nin hadday wax kala gataan waa iska waxaa la dhahaa baabu takliib ama mafhuum ma laha aqlab haweenkana waa lamid laba naag wa kala danin iyo naag idaa tabaayaca rajulaan laba qof hadday wax kala gataan fakulu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda kamida bilkhiyaar buu leehay maalm khiyaarku intee soconaya khiyaar mujlis baa laga hadlaya maalama tafaraqa intayna kala tegin meeshay wada joogaan oo wa kaanaa jamiican kaana jamiican waa ta'kiid maa lam yatafaraqadaasa la adkeynaya maa lam yatafarraqa in kala tegin oo wakaana jamiican ay yihiin xaalay yihiin kuwa wada jooga jamiican ay yihiin kuwa wada jooga oo wakaana ay ahaadaan jamiican kuwa wada joogaoo aan tafaruqin aw amase yukhayir maa lam yukhayir hadduunan khiyaargelin axadumaa midkood alaakhara midkii kale muxuu khiyaargelinayaa biimlaa'i ilbaaci in beecisaa lagu tagsiiyo oon laga soo noqonin fain khayira axaduha midkood hadduu khiyaar geliyo alaakhara oo fakhtaara alaakhara u doorta inaan isku soo laabanin fatabaayacaa calaa dalika saa ay ku kala gataan faqad wajaba albaycu beyci waa laazimay wajaba macnaa lazima wey ilan waa caqdi sheegeena cuquudda marka laga hadlaayo wax cuquudda la yidhaahdo ee lakala wax lagu kala heshiiyo waxay u qaybsantaa cuquud laazimu darafayn caqdi laazimu darafayn beec oo kale iijaab iyo qabuul baa dhacay labada qof waxbay kala gateen laazimu darafayn baa la dhaa khiyaar mudisba hadduu meesha uunan oolin waa laazim qofkii wixiisii kol hadduu wixii kaa gatay gar kuma lihid waa kala gadateen khalaas laazimu darafayn baa jira waxaa jirta jaa-isu darafaynna sana qaar wakaalada ka mida wakaalada wakiilka iyo muwakilka labaduba caqdigooda waa jaa-isu oo wakiilkii wuxuu dhihi karaa wixii ad i wakaalatay waan ka noqday waa fasakhay muwakilkiina wuxuu dhihi ruuxi kuu dirsaday ka noqo waa ka bad imatid wakiil jaa'izu darafayn baa la dhahaa waxaa jirta laazimun min arafin laazimun min arafin jaa'izun min araf caquudda qaar dhinac markii laga fiiriyana waa laazim dhinac kalena waa iska jaa'iz oo waa ka bixi karaa beecu maalan caqdu rahan oo kalea soo geli kara caqdu rahan oo caqdiga caqdu rahanka la yidhaahdo raahin iyo murtahin markii arkaanta laga hadla raahin iyo murtahin iyo mxuha ah marhuun iyo siiqadii marka raahinka waa qofkii daynta qaatay murtahinkana waa kii daynta laga qaatay cudhaadhii iyo rahankii iyo wixii loo dhiibtay murtahinku waa soo celin karaa ah, wuxuuhihi karaa wixii aad tiri sii hayso intaan waxaada kaaga keenaayo or mar rabe waa ka noqday qabso xoolahayga ii keen uga dhihi karaa laakiin raahinku wixii uu rahan u dhiibay wuxuu rahan u dhiibay oo uu yidhi alaabtan sii hayso intaa waxaada kaaga keenayo haddaan kuu keeni waayana ku bax ma soo ceshan kara isagoon daynti bixinin isagoon daynti bixinin marka waa laazim min darafin jaa min darafin ah, ma dhihi karo wixii isaga ahaa telefoonkii aan kuu dhiiba ku sii hayso intaan wax kaga keeni saacaddii iyo keen ma dhihi karo ma dhihi karo ilaa uu deynta bixiyo maxaa yeelay rahankaasi waa mashquul mashquul weeyaan qof kalena rahan kale ma reebi karo qof kale ogama qaadan karo wlmashquulu laa yushaqal soo maahan qaacidadii almashquulu laa yushaqalu ah, nacam wakulu mashquulin falaa yushaqalu mihaaluhu lmarhuulu wlmusabalu saa weyaan marka mashquul laa yushqal marka caqdigan haddaba wajaba albaycudaas maana lazima kol haddii uu labadii qof ay khiyaanu majliska meesha ka saareen oo mid walba uu yidhi khalaas kugu soo noqon maayo bayci sidaas iga tahay iyo waa iga tahay anna lazima albaycu waa laazimay laakiin haddayna sidaas dhihin majlisulcaqdiga intii la jooga caqdigii laazim ma ahoo waa jaa-is u dharafeen oo qof walbaba waa ka noqon karaa wain tafaraqa bacda an tabaayaca hadday kala tagaan markay kala gateen kadib walam yatruk uuna ka noqonin waaxidun midna oo minhumaa labadooda ka mid ah albeyca beyci uuna ka noqonin faqad wajaba albaycu iyaduna marka caqdigii goormuu laazim noqon wuxuu laazim noqon laba jeer midda koobaad waa idaa tafaraqa hadday kala tagaan waxyo qiyaam majliska laga baxo ta labaadna waxa weeye kala tegin be hadduu ikhtiyaar qof walba qofka kala siiyo cadamu rujuuci wa cadamu fashi buyuuc beyci inaan la fasakhin haddii heshiis lagu qaatay labadaasba caqdigii laazim uu noqonaya ka noqod ma laha qaala waxadaanii zuhayr bnu xarbi wbn abi cumara kilaahuma can sufyaan athawri qaala zuhayr ibnu cuyayna qaala zuhayr xadaana sufyaan ibnu cuyayna can ibn jurayj qaala amlaa calaya naaficun naafic baa igu dul akhriyey oo ii yeedhiyey imlaa wax la yidhaahdaa jiri jirto duruqu taxamulka ah waxyaalaha cilmi lagu xumbaray ka mid aheed lagu yeedhinayo waa qoranaysaa dayib samica cabdallaahi ibnu cumar inuu maqlo yaquulu leh qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabigaa wuxuu labada wax kala gadan hadday wax kala gataan bilbayci beyci fakulu waaxidin minhuma bilkhiyaar buu leeyahay min beycihi maa lam yatafaraqaa intayna kala tegin ow yakuuna baycuhumaa ama beycooda unan ahaan can khiyaarin iskhiyaargelin faida kaana beycumaa can khiyaarin oo layidhi khiyaar waxaan kuusii inaadan soo noqon ama isiisa haa faqad wajaba beyci waa laazimay zaada bin abi cumara fii riwaayatihi qaala naafic fakana idaa baayaca rajulan cabdullahi bin cumar wuxuu ahaa idaa baayaca rajulan nin markuu wax ka gato oo fa araada ibnu cumar uu doono allaa yuqiilahu qofka asagaa ah inuunan u soo celinin oo ka soo ceshanin uu rabo wax uu jecel yahay buu gatay markaasa wuxuu ka baqay inuu qofka asaga aan wada joognaay wixii baan ka noqday inuu dhuu ka baqay see yeeli jiray qaama ibnu cumar intuu kaco yuu famashaa yar socon jiray hunayatan xoogow intuu xoogow socdo saa laba lug u galo ayuu soo laaban jiray marka igama ceshan kartid weeyaan maxaa yeele waan kala tagnay tafaruq baa dhacay arrinkaas cabdullaahi bin cumar radi allahu canhu ijtihaadun minhu waa ijtihaad uu asaga ijtihaaday ijtihaad uu ijtihaaday weeyaan wailaa wuxuu ka hor imaanaya xadiidkii nabiga calayh salaam sunanka ay wariyeen abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa axmedna fii musnadihi uu nabiga calayh salaam uu yihi walaa yaxilu liaxadikum an yufaariqa khashyata an yastaqiila eh, axadkiin inuu walaalkii faaruqo ma banaana khashyata an yastaqiila isagoo ka baqaayo inuu wixii ka soo ceshado inuu ordo oo markaaba deena uu dhaqaaqo den hadhow deena qofkii uu yidhahdo waan kala tagnaye ii celi ma dhihi kartid saa asagoo ka baqaaya inuu orda lama ogolo taxayulka noocaasa shareecadeenna ma ogolo fursadda shareecadu qofka usiisay intay wada joogaan qof walba inuu fikiro inaad marka aad markaaba boodood sidaadan uuna wixii kaga ceshan ma banaana ibnu cumar radi allahu canhu markaad fiiriso waracnimadiisii iyo ixtiyaadkiisii fidiin lagu yaqaanay sida sunnada iyo shareecada iyo ilaalinteeda iyo waracnimada iyo xalaal miiradkiisii xadiidkan isagaa hadduu maqli lahaa waa ku camal fali lahaa laakiin xadiidkan uuna maqal xadiidkan uuna maqal sidaa darteed buu ijtihaaday maa lam yatafaraqaadii xataa haddaad ka dhahbacdo si uuna kaaga soo ceshanin inay iska bannaan tahay buu u fahmay radia allahu canhu wa ardaah ijtihaad baa la dhahaa mujtahidka hadduu ijtihaado u asiiba laba ajir buu leeyahay hadduu intuu ijtihaado uu gafana ajirku ijtihaadkuu leeyahay bixusni niyatihi niyad wanaagiisii iyo shareecada siduu marka horeba u ilaalin jiray baa lagu abaalmarinaya qaala xadaana yaxya bnu yaxya wayaya bnu ayuub qutayba bnu xujr qaala yaxya bnu yaxya qaal ahbaranaa waqaala aharana xadaana ismaaciil ibnu jacfar qaal can cabdillahi bni diin anahu samica ibn cumar buu maqla cabdullahi bn cumar bn khadaab yaquul asagoo le qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam kullu bayicayni laba wax kala gadata dhammaantood kullu bayicayni mutabaaycayn bay ka dhigan tahay laba qof oo wax kala gadata dhammaantood laa bayca beyc ma jiro baynahumaa dhexdooda laazimun baad dhehaysaa beyc laazimay xataa yatafaraqaa ilahay ka kala tagaan ilaa bayculkhiyaar bayculkhiyaarkii mooyeene oo inuu qofku yidhaahdo khalaas khiyaar waxaan u leeyahay inaan kuu soo nacdna u yeelo khalaas taas waa bayculkhiyaarkii yalzamu way lam yatafaraqaa marka wuu laazimaya walo wayna kala teginbe kaarunka waxaa weye khiyaarulmajliskii ayaa la ihbaatiyey waxa khiyaarulmajliska tuuri karana waa lagu sheego ah bayculkhiyaar bayculkhiyaar bayculkhiyaarkan khiyaaru shardi ha ahaado oo majliska haddii baa lagu kala tagay qofku waa leeyahay ama khiyaarkii ahaa dooro oo waan doortay inaan kugu soo noqonina khiyaar majliskii oo taagan oo lawada fadhiya aan isu soo laaban karin baabu sidqi fi lbayci bayca in laga rusheego sheego walbayaan laiskuna caddeeyo wixii jira laisku caddeeyo qaala xadaana mحamed bn muhana alcanasi xadaana yaxya bnu saciid yaxya bnu saciid alkhaaab can shucba bni xajaajin xaw xadaana camr bnu ali camr bnu caliy alfallaas asayrafi axadu tisca buu ka mid yahay sagaalkii aimada lixdaa sheekha u ahaa mubaasharatan biduuni waasita sagaalkii buu ka mid yahay camr bn caliy alfallaas saylafi qala xadaana yaxya bn saciid alqadan cabdiraxman bn mahdiy bn xasaaq qala xadaana shucba bn xajaaj can qataada bn dicaama saduusi can abi khaliil salix bn abi maryam abikhaliil saalix ibn abi maryam can cabdillahi bn xaarif can xakiim ibn xisaam xakiim ibn xisaam xisaam ibnu khuwaylid waxaa eeddo u aheed umu muminiin khadiija binti khuwaylid khadiija binti khuwaylid iyo xizaam binu khuwaylida walaala ahaa xakiimna eedaa loo yahay can xakiim binu xizaam binu khuwaylid can inabiy sala allahu aleyh waaalih wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi albayicaan labada wax kala gadanays bilkhiyaari bay leeyihiin inay kala noqdaan ama wada socdaan maalam yatafaraqaa intayna kala tegin fain sadaqaa hadday run isku sheegaan oo wixii jiray ay sheegaan oo caddeeyaan oo bayanaa ay caddeeyaan buurika lahum waa loo barakeenaya fii beycima beecoodii beeci waa lagu barakeen marka badni iyo xoolo badni iyo faa'iide iyo ribax weynaad ku dhufato un arrinta weliga ha fiirinay ee wixii wax barakaysan ma yahay wixii wax barakaysan ma yahay waad aragtay dadka xoolaha dariiq aan sharci ahayn ku kasba ee ku hela ee dhaqaalo badan markaaba soo aruuriya waxaad arkaysaa muddo yarba ayagoo gacanta waxba ku hayn wixii meeluu galayba lama yaqaanaba meeluu galayba lama yaqaano dadka sida khaladka ah u isticmaala contractida ee muqaawalaadka muqaawala ayaa la dhahaaye beeca carabiga saasa lagu dhahaa wax fara badan intii la qaado oo deena waxaan macno lahayn meeshii lagu sayrsaydo kadib deenna wax fara badan oo faa'iide aho oo ribaxa ah gacanta lagu dhigo inta badan wax weyn kama soo baxo badan kama soo baxo ayb marka ribaxa kalena waa sidaas iyo faa'iidada inaad qofka uu been sheego inuu wax qariyo oo beecii shayga asaga ahaa si unan magac unan ahayn iyo qiimo unan ahayn uu ku sheego waxaasoo dhanba barakadii qaadaysaa waxayal ilaahay kuu kobciya kuu barakeeyaa ka fiican oo caafimaad leh wain kadabaa hadday been sheegaan soo maah wa katamaa wax qarsoon oo ceebana ay qariyaan muxiqad waa la baabiinaya barakatu baycihima beecooda barakadiisii baa la baabiinaya buu nabiga sala allah aleh wasalam yiri faa'ido badan dad ku dhufata deenna laba jibaar cudur ilahay qofka ku sallido walciyaadu billah oo deen wixii o dhanba deen xanuun falkii la waayo qofkii ku dhaco soo dhibaato maaha dhibaato wey ka sunni aan la cunin oo la isticmaalin yaana caruurta iyo reerkaana loo soo sabab loo noqonin loo soo kasbin waxaa yare ilaahay barakeeyey ee duriyadaada iyo faracaada ay barako ku helaan ayaa kaaga khayr badan inaad maaragtay mudayar un ku taajir qofka intuu yidhaahdo xoolo badan uu gacanta ku dhigo kadib deena wixii asaga ahaa ay noqoto kasaraabin biqiica ah oo barako lahayn uu ku soo baxo taas waxba matarayso qaala xadaanaa camr bnu caliy alfallaas qala xadaana cabdiraxmaan bnu mahdi qala xadaana hamaam hamaam ibnu yaxya can abi tayaax yaziid bnu xumaydin addubaci qaala samictu cabdallahi bnu xaariin yuxadiu can xakiim bni xisaam ibni khuwaylidin can nabiyi sala allahu aleyh waalih wasalam bimilihi mutaabaca wey qaala muslim ibnu xajaaj wuxuu yidhi saaxibu lkitaab imaamka kitaabka iskale wuxuu yidhi wulida xakiim binu xisaam xakiim binu xisaam waxaa la dhalay fii jawfi lkacba kacbada musharafada gudaheeda lagu dhalay waa kacbadan la dawaafaya lagu wareegayo gudaheedaba aan aad loo gelgelin qof uun albaabka loo furay oo uun saas loo ogolaaday mooyeene kacbada gudaheeda ayuu ku dhashay hooyadii ay ku umushayba wacaasha wuu noolaayoo miatan wa cishriina sana boqol iyo labaatan sanana cumrigiisa wuu gaadhay oo wuu noolaaday intuu noolaa waxay dhahaan lixdan sanana qabla albictha nabig intaan soo dirin ka hor iyuu lixdan sana sii joogay intii nabiga lasoo bixiyey calayh salaamna lixdan sanuu sii noolaa marka boqol iyo labaatan sano ayuu gaaray in kacbada gudaheeda uu ku dhasho waa qariib waa wax la yaab leh waa masaajid waa kacbadii sharafta badneed marka meel lagu dhalo lagu umulo ma aha laakiin qaraabadu waxay baxaysaa markii sababta la ogaado sababta markii la ogaado idaa curifa sabab badala alcajab bay dhahaan kol hadii sababta la ogaado layaabkii mesha uu ka bixi hooyadiis iyo haween kale ayaa kacbada gudaha u galay wayna banaan tahay kacbada gudaha in loo galo oo dhexdeeda gudaheeda lagu tukado gurigan garaangarsade murabaca ah. intii gudaha loo galo lagu tukada nabiga ku tukaday sala allah aleh wasalam gudahay galeen iyadana xaamil ay ahayd shinkeeda uu dhammaystiran yahay haddii gudiga hadduu gudihii hadday gashay jaa dalqu waxaa imaaday foosh baa timid fooshana waxaa weyaan hadde waa laxadaad qofka meesha ku qaban iyo siday u qabaan lama yaqaano hadday qabatana socod ma jirto marka gabadhii fooshi baa qabatay haweenkii meeshii unbay isku gadaabeen halkii baa lagaga dhaliyey ayadoo ilmo mujaqa haysatay kacbada kala soo baxday wa huwa xakiim bin xisaam xakiim bin xisaam weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay man yukhdac qofka qofka la khayaamo fil bayaci beyca lagu khayaamo beyca lagu khayaamaa waa la siraa oo xisaabtuuna aqooninoo waxaan yuuna garanaynin waa la khayaamay qofka asaga ah hadduu ogaado in la khayaamay wuxuu leeyahay khiyaar inuu ka noqdo khiyaar hadduu ka noqdo hadduu khidaaca aya khidaac faaxisha bay dhahaan ulu iyo rubc iyo intaa wax dhan baa laga jabiyey oo laga khasaariyey laakiin hadduu yahay wax yar oo aan wax sii weyn ahayn beecuu muqaabaladaasuu ku shaqeeyaayo in lakala ilbato lakala il rooraado o lakala il sarreeyo iyo xariifnimadaasa beecuu ku shaqeeyaa wixii marka yar yara macna weyn ma sii lahaa qof baa dukaankana u imaanaysaa meeqo wey intaas kii ku dhawaana ku xigayna intaa ka hoosuu gadaa waxyaaba lagu kala macaashay ka mid tahay laakiin haddii khiyaamo weyn ay meesha timaado oo dee wixii lagu gadaayo maalan kun shilin qofkan uu shan kun ku gato taa waxaa weeyaan qabni iyo khiyaana iyo khidaac bay noqonaysaa hadduu marka uu marka hore afeefto uu yidhaahdo aniga layma khayaami karo beeca iskuma fiicinin alaabadan aad ooma aqanin baadiyo ka yimid baan ahay aan lay khayaamin uu yidho afeef uu yimidna wax yar xataa haddii la khayaamo waxaa weye waa soo noqon karaa waa soo noqon karaa wax yar oo isbeddel haddii uu dareemo waa soo laaban karaa faa'idadaasay leedahay inuu shardi se samaysto xaddaana yaxya binu yaxya wa yaxya binu ayub bnu xujur qaala yaxya sawxu ibn yaxya abarana qala akhrana xadatana ismaaciil bnu jacfar can cabdillah bni dinar can usama bni cumar ya qowl dakara rajulu lirasuuli illah nin baa nabiga calayhi salaam wuxuu u sheegay annahu yukhdac in la khayaamo fi lbuyuuci beeca inaan loo qastima dhici karta laakiin wuxuu iska yidhaahdo markuu haye iska dhiibayaa ma garanayo beeca lagu siraa wuu nabi allo beeca lagu siraa nin wuxuu ahaa saxaabi ahoo la yidhaahdo munqid bnu camar munqid bnu camar alansaari ayaa la dhihi jiray waqiila xabaan ibnu munqidka laftirkiisu ahaa yaxya bnu xabaan iyo waasic bnu xabaan iyo aabahood aabbahood buu ahaa xabaan ibnu munqid ibnu ah, camar alansaari marka nabar baa gaaray jihaadkii iyo ghazawaadkii nabiga alay slam uu la socday mid kamida ah nabar madaxa ka gaaray dhagaxii wax xoogow maskaxdii ydhaawaci gaaray xoogow markaa wuxuu noqday qof aan dhannayn xifdigiisi iyo idraagiisi iyo aan dharnayn buu noqday becsharadii iyo suuqii uu yaqaanayna lagama reebi karo qof wada tegey ma aha marka waxogow waxbaa ka yar nusqaamay waxbaa ka nusqaamay marka beeci buu gadan waa la khayaami war waa lagu siray maala dhihi markii cidda u imaado saa ma ahayn saasay ahayd marka nabigu u sheegay wuxuu yihi dadkii waa khayaabay maxaan falaa faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi man baayact ninkaad wax lagadanayso ama wadagalashae dhexayso faqul waxaad ku tidhaahdaa adoo afeefanayo laa khilaabata dheh laa khilaaba ilaa khidaaca khidaac iyo khiyaamo ma jirto haddaba yaa laysirin ani aad waxuma aqaano marka haddii sidaa intay tidhaahdo ay imaatay in wuxuu lagaa macaashay oo lagu dul saartay khiyaar baad leedahay saddex bari gudahood inaad wax iska soo celiso fa kaana wuxuu aha idaa baayaca markuu wax gadanayo yaquulu wuxuu dhihi jiray laa khiyaaba laa khiyaaba buu dhihi jiray oo laamka ma keri karin xarfu laam carabkiisa ma keri karin oo alaq buu ahaa alaq ayuu ahaa carabkiisa laamka ma keri jirin marka khilaaba meeshuu dhihi wuxuu dhihi jiray khiyaaba laa khiyaaba buu dhihi jiray marka walcibratu fi lcuquudi almaqaasid walmacaani walaysat bilalfaadi walmabaani marka laa khilaaba maad laa khiyaaba tiran ma dhihi karaan waxa ujeedaa wuxuu ujeedaiyo maqaasidaa la xumbaari maqaasidaa la xumbaaraya waa qaacida muhima qaacidada ayada alcibratu fi lcuquudi bilmaqaasidi walmacaani laa bilalfaadi wlmabaani lafdiga iyo mabaanida maaha qasadka qofkan u jeeday qasadka ka raac xadana abubakr bn abi shayba qal xadana wakic bn jarax xadana sufyaan xa xadana mxamed bn muhana qal xadana mxamed bn jacfar xadana shucba kilahuma can cabdillahi bn dinar bihada islam mila walaysa fi xadiiihima fakana idaa baayaca yaquul wuxuu dhihi jir laa khilaab meesheedu baabu nahyi waxaa la reebaya can bayci ihimaari qabla buduwi salaaxiha imaarta iyo midhaha geedka saaran ama beerta saaran in la iibiyo ma banaano qabla buduwi silaaxihaa suubanaashaheeda iyo wanaageeda intaan la gaadhin ay soo muuqanin bikayri shardi alqaci gooyn shardigeed hadduuna la soconin goyn shardigeed hadduu la soconin hadduu laakiin shardulqadci la socdo qabla buduwi silaax waa la iibin karaa beer gelley aad leedahay ama qamandi ah ama masagayarire ah ama bariis ah beertaa ayada ah ayadoo midhaheedu intuu soo baxay midhihii uunan u ka bixin xilligii aafada yani taslim min alaafa walcaaha intaan la gaarin oo midhuhu xilli waxaa jira markay gaaraan aan looga baqayn waxba dabeel ku dhacday iyo muxuu ahaa malabiso gashay iyo waxyaalahaas o dhan uu ka badbaadayo way bislaatay leenayn intaa ka hor oo midhuhu uu yahay midho qoyan oo dhacaan leh uu yahay oo biyo leh wax kasta ayuu curda u yahay dixiri baa geli kara malabisaa gelis dabeel karta waxaaso dhan baa karta intaa xilligaa la gaarin oo bislaashaheeda ayna gaarin oo iska tahay eh, beer oo weli midhaheedii uunan heerkaa gaarin in la gado ma bannaano inuu qofku gado hadduuna u jeedin dhulka booska hadduuna u jeedin ama geedkii dhulkuuna u jeedin ama uuna u jeedin inuu goostaba beertii oo beertan galleydaa sabuulkama rabee baaldhoorkii baa baxay sabuulkii waa soo baxay laakiin weli ma bislaanin sabuulkeedii baaldhoorkeeda dankeemalihiye loodaan rabaa inaan siisto waxaan ujeedaba waxaa wey luunka wey ee maaha sabuulka maaha sidanuu ku yidhi kaa dhibaata ma leh ila ujeedadiisa midho maba ujeedadiisa midho mahe waa la gadi karaa laakiin hadday tahay beertan ugu soo wareeji midhahan saaran aan goosta eh iyo waa yahay nahal baayaca walmushtari labadaba lama ogolo labada qofka beertalana inuu saa yeelo lama ogolo ka lacagta watana inuu waxaa gato lama ogolo maxaa yeelay waxaad dhici karta beertii inay aafe ku dhacdo qofkan isaga lacag buu qaatay adigana beerta way kaa baxday xilligaa qararka aadna wax iibsatay ee aan lagu kalsoonaan karin marka idaa amsaka allaahu eh, ahlaka allaahu eh, axadkiin hadduu beertiisii axadkii beertii haddii ilaahay halaago oo musiibo ku dhacdo waa kii dhihi jira rasuulka alayh salaam fa bima yaakudu axadukum maala akhiih axadkiin walaalkii xoolihiisa muxuu ku qaatay ah, adu lacagti waad qaadatay kana beertii waa ka bacday marka halkaa in la gaarsi gaadha lama ogolo ayib laakiin hadduu leeya beertii baan goosanaya maya dhulkaan u jeedaaba waxaan ku tabcanba dantay ma aha hadday tahay dhib male qaala xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam naha wuxuu reebay can bayci hamar himaar waxaa la dha markay geedka saaran tahay midhaha midhahii in la gabo xataa yabduwa salaaxuhaa biseelkeeda ilaa uu ka muuqdo nahal baayaca qofkii wax iibinaayay ee alaabta lahaa beerta lahaa iyo walmubtaaca kii lacagta lahaa ee beerta ku wareegi rabay labadaba waa laga reebay xadaana ibnu numayr maxamed bin cabdillahi qaal xadaana abi xadaana cubaydullahi alcumari can naafic can ibni cumar can الnabiyi sala اllahu alيh ali wasalam bimilihi mutaabaco weeyad maanta waxaa la mutaabaceynayaa cubaydulahi baa maalik mutaabaceynaya naafic bay iskugu imaadeen labadi sanad qaala xaddaana cali bnu xudr bn sacdiy wa zuhayr bnu xarb <clears throat> abu khaytama qaala waxay dhaheen xaddaana ismaaciil ibnu jacfarin can ayuubin abi tamiima an naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sala allah alيh alih wasalam nabiga calayh salaam nahaa wuxuu reebay can bayci nakhli beertii timirteed geetimireedka in la gado xataa yazuwa ilaa midhaheedii uu ka daahiro yazuwa yabduwa uu ka daahiro yaxmara wayasfara midhuhu midho walbaba nooc bay ku bislaadaan lagu gartaa ku guduud bay ku bislaadaan ku jaalay noqdaan ku adeeg iyo sidaad iyo midhihii adkaada sida gelaydii iyo masagadii xataa yazhuwa wa can isumbuli sabuulkiina waa la diiday in la iibiyo xataa yamyada ilaa uu ka caddaadoo cagaarkii iyo midabkii cagaarka ahaaye jileec ahaayo ee biyaha ku jiray uu ka baxo adkaado xataa yamyada oo wayamana uu ka nabadgalo calcaahata aafada aafada beeraha ku dhacda uu ka badbaado beerta dee bislaato goyni way baanta waxaad oga baqaysa maleha waxaad oga baqaysa markaa male waad geli kartaa markaas wayaman alcaaha waa saas nahal baayaca qofka baayacee beertale waa la diiday inuu xilligaa gabo ka hor walmushtari ka soo gadanaya lama ogolo oo kan baayaca dee xoolahaasi beerta intuu gaday lacagta dadka qaadanayo see ku qaatay wey mushtarigana xoolahaada maxaad ugu qamaari oo beeraan ka fila ka faday la garanin waxay noqon doonto khatar ah maxaad lacagtaada u siinaysaa wey qaala xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadana jariir bn cabdilxamid an yaxya bnu saciid alansaari can naafic can ibni cumar qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tabtaacu famara midhihi ha soo iibsanina xataa yabduwa salaaxuhu watadhaba canhu aafada caaha iyo aafa waa isku mid ay ka tagto qaala yabduwa salaaxuhu xumratuhu buduhu salaaxii waxaa weeye xumratuhu inuu guduuto waa hadduu ku bislaado bislaado guduud wa sufratuhu inuu jaallo noqdo wa hadduu midabkaas sufrada ku bislaado wishtidaadu waa adeeda ku bislaado lagu garto islaamka waswidaadahu timirtii oo kale dii madowa mid walbaba waxaa weye nooca uu ku bislaado waa min baabi darbu alamhaal xumratuhu iyo sufratuhu waa mithaal weeyaane midho walbaba nooca ay ku bislaadaan waa inay gaarhaan saasaa loo jeedaa laakiin midhihii haddii lasoo gooyo sabuulkii lasoo gooyo waa la gadan karaa lacag waa gadan ka dhima lahaa qala xadaana moxamed bn muhana bn abi cumara qala xadaana cabdulwahaab athaqafi bn cabdilmajiid can yaxya bihada isnaad xata yabduwa salaaxubi lam yadkur ma bacdu tafsiirka dambe muuna sheegin qala xadaana ibnu raafic ibn maxamed qala xadaana ibn abi fudeeg muxamed qaala akhbarana daxaaq ibnu cuhmaan can naafic can ibni cumara can nabiyi sala allahu aleyh waalih wasalam bimili xadiidi cabdilwahaab ayuu sheegay cabdilwahaab azaqafi riwaayadiisa haddaan soo maraynay hadii qaal xadaana suweyd bnu saciidin xadaana xafsu bnu maysarata qaala xadaanii muusa bn cuqba can naafic can ibni cumara can nabi sal l slam bimili xadiidi maalik wacubaydillahi mutaabacaadka u fiirso waxadaana yaxya bnu yaxyaa وyaحya bn ayub qutayba bn xujr qala yaxya bn yaxya akhbarana wqala aakharuuna xadaثna ismaaciil huwa bn jacfar can cabdillahi bni dinar anahu samica ibn cumar oo qaala yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam wuxuu yidhi laa tabiicu ahamara timaarta ha gadina xataa yabduwa salaaxu ilaa biseelkiisu ka daahiro ka bislaato biseelka waxaa la fiiriyaa beertao dhan maaha madaxoraadka beerta hadday aafada ka nabad gasho inta badan beerta way israacdaa midka dambe ee gadaal ka soo baxaaya ee ubaxa dambe bixinaya waxaan kaasay raacaysaa marka taabic baa la dhaha wataabicu taabic wataabicu taabic yajuuzu fi tabiciyati ma laa yajuuzu istiqlaalan waxadaanihi zuhayr bnu xarb qala xadaana cabdالraxman ibnu mahdi can sufyaan athawri xaw xadaana ibnu muhana xadaana moxamed bnu jacfar qala xadaana shucba kilahuma can cabdillahi bni dinar bihada isnaad wazada fi xadiidi shucba faqiila liibni cumar waxaa lagu yidhi maa salaaxuhu xataa yabdu'a salaaxuhu baa layidhi suubanaashihii ay u suubatay in la goosto la cuni karo salaaxa muxuu yahay qaala tadhabu caahatuh aafadii beerta ku dhici jirta waa inay ka gudubto oo ay baasto ay dhaafto hadday gudubto waxyaalihii ku dhici jiray beerta markay jilicsan tahay nugushahay markay ka badbaado baseelka eygaas la imaato marka waa lagu tasarufi waa la iibini waa la gadi karaa waa la isticmaali karaa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala abu akhbarana abu khaytamata zuhayr bnu mucaawiya can abi zubayr maxamed bnu muslim can jaabirin jaabir bn cabdillaahi xaw xadaثna axmed bn yunas qala xadaثna zuhayr abu khaytamaha wey zuhayr waxaa lagu leeyahy qala xadaثna abu zubayr maxamed bn muslim can jaabir qaal nahaa ow nahaana wuxuu naga reebay mid haataba rasuulullahi nabiga calayh الsalaam can bayci hamari timaarta in la iibiyo xataa yadiiba ilah ka wanaagsanaado yadiiba macnaha yabduwa salaaxuhu yukala wata cuntada laga gaaro qala xadaثna axmed bn cuثmaan الnawfali qala xadaثna abu caasim الnabiil abضaxaaq bn makhlad xa وxadaثanii maxamed bn xaatim wlafdu lah qala xadaثna rawx bn cubaadata qaala xadaثna zakariya bn isxaaq xadaana camr bnu dinaar anahu samica jaabir bn cabdillahi buu maqlo yaquuluuna nahaa rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu reebay can bayci hamri midhihii geedka saaraa in la gabo xataa yaduwa salaaxuu ilaa bislaanshaheedii iyo suubanaanshaheedii iyo aafadii ay ka nabadgelaysay ilaa ka daahirto qaala xadaana muxamed bn muhana wn bashaar bin dar qaala xadaana muxamed bnu jacfar qundar qaala xadaana shucb bnu xajaaj can camr bni murata can abilbukturiy wasnahu saciid qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey ibna cabaas cabdulahi bnu cabaas can bayci nahli beerta timirtaa iibinteeda faqaala wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi wuxuu nabigu reebay calayhi salaam can bayci nakli beerihii timirta in la gado xataa yaakula minhu ilaa uu qofkii lahaa uu xilligii cunidda ee la cunayay ay ka gaadho oo yuu kale laga cuno xilligii la cunayay oo biseelkaha ah ay ka gaadho waxataa yuusana ilaa laga miisaamo oo beertu markay timir gaadho timirtu markay magaca timir gaadho waxaa ka horeysa ilen busri iyo rutab iyo eh, waxbaa ka horeeya timir markay gaadho markaas waxaa la garanaya miisaankeeda intay tahay baa la garan kharsi baa lagu samayn karaa laakiin markay radab tahay dee way ka nusqaami xisaabtii marka hore lagu xisaabay waxataa yuusana qaala faqultu waxaani maa yuusan yuusan maxaa loola jeedaa faqaala rajulun baa wuxuu yidhi cinda agtiisa joogay xataa yuxzara xataa yuxzara xasriguna waa kharsi kharsiguna waa gamadid in la ogaado waxa beerta ka soo bixi doono markaana waa goorma markay biseelka ay beertu gaadho dadka yaqaana beeraha waxay dhahayaan geedkan intaas oo waxaa ka soo go'i doonta mxuu ahaa kartoon oo timir ah kana intaasoo kartoon kana intaasoo kartoon khalaas marka waaba la xisaab xid baaba lagu samaynba inta zakada kugu waajibi laheed waabaad garanaysaa markaasaad tasarufaysaa tasarufaysaa rubuc iyo ulud iyo waxna waa lagu dayin oo wixii dhul kusoo dhici lahaa iyo wixii mirta cunaysay iyo wixii tuug kaa qaadanayo wixii adiga waxaasoo dhanna waa xisaabta waa laga jari intaa kalena zakadeeda waa iska caddahay xadiid baa ku imaan doona wa xataa ilaa laga miisaamo laakiin haddii timir ayna gaarin ama beertii ayna bislaanin xilligaa iyada lama gadi karo lamama ogaan karo qiyaasta beertaasi ka soo bixi doonta lama garan karo waakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi maxaa loo diiday wuxuu yidhi ayanqusu rudabu idaa yabis saasuu nabiga alai slam yidhi ayanqusu rudabu idaa yabis rudabku sooma nusqaamay markuu engego oo uu timir noqdo waad artay rudabku markuu rudab yahay waa intaasuu leeyahay waa burburan yahay waa kuskuusan yahay laakiin markuu timir gaaro waad artayoo waatan isku dheganayan ee fartaas shiideeda leeg marka wixii hadaayta aad xisaabtay markii hadhow ay timir gaadho xisaabta hoos bay udhexaysaa xisaabta hoos bay udhexaysaa xadaثana abu kurayb maxamed bn اlcalaa qala xadaثana maxamed bn fudayl ibn khazawaan can abihi fudayl ibn khazawaan can ibn abi nucmin cabdiraxmaan bin abi nucm can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alيh ali wasalam wuxuu yidhi laa tabtaacu himaara midhaha geedka saaran hasoo kabanina xataa yabduwa salaaxuhaa ilaa uu wanaagsanashaeedi iyo diibkeeyo bislaashaheeda uu ka daahiro qal xadana yaxya bnu yaxya qaal akhbarna sufyaan ibnu cuyaynata can zuhriy maxamed xaw xadana ibnu numayr zuhayr bn xarb abu haydama zuhayr bn xarb ka duwaya abu haydama sanadka labaad buu jooga abu haydama zuhayr bn muxawibkaas walafdu lahumaa qaala waxay dhi sufyaan qaala xadana zuhriyu can saalim can ibni cumar can nabiya sala allah aleyh waali wasalam nabigu nahaa wuxuu reebay can bayci amri athamari baycu thamari himaarta in la iibiyo xataa yabduwa salaaxuhu ilaa ka daahirto wa can bayci thamari himaar geed saaran in lagu gado bitamrin timir dhulka taallo oo miisaankeeda iyo kiilaheeda la garanayo waan soo marray qaacidadii aan nidhi alcilmu aljahlu biاltamaauli kaalcilmi biاltafaaduli fi اlxukmi ayaa lagu xukumayaa iyo qowlkii nabigu uu yidhi ayanqusu rudabu idaa yabis timir miisaankeeda la garanayo oo timir noqotay iyo mid geedka saaran oo weli yacni aan miisaankeeda la ogaanin haddaad isku gado rudabkii waa nusqaami marka haddaad tiraahdo maalan boqol kiilo oo timir ah iyo boqol kiilo oo timir geed saaran aan isku gadayaa tii geedka saarneed markay timir gaadho egegto oo timir soo gaadho waxay noqon kartaa siddeetan bay noqon kartaa labaatan baa koru moodi miisaankii waa daciifaya marka laba timirood oo laisku gaday oo la kala badiyey ribay noqotay intaas laga cararaya qaala ibnu cumar waxadaثana zayd bnu haabitin ana rasuula اllahi salى اllah alيh ali wasalam rakhasa wuxuu ruqsayey fii bayci اlcaraaya ayuu ruqsayey zaada ibnu numar fii riwaayati an tubaaca in la gado waxadaثana abu daahir وxarmala walafdu lxarmala qaala xadaثana akhbarana ibnu wahbin akhbarana yunus can ibni shihaabin qala xadaثani saciid bn musayabin wa abu salamata bn cabdiraxman الzuhri ana aba hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alay waslam nabigu wuxuu yihi laa tabtaacu ha soo gadanin alhamara himaarta geedka saaran xataa yabduwa salaaxuhu ilaa suubanaashadeeda iyo biseelkeedu ka daahiro ilaa bishari اqaci baabkii turjumada waa soo martay inaad ujeedaba inaad goosato oodan manahba ujeedo inaad beertaba goyn rabto oo aad xoolaha iyo baljiir ka rarta mooyeene walaa tabtacu amra btamr imaar geer saaran yaa lagu iibin bitamrin timir miisaankeeda la yaqaano oo makiil ah qaala ibnu shihaab wuxuu yihi xadaanii salim ibn cabdilahi bn cumar can abi an sal sl mili sawa kaa wax lamid ahoo sawa waa isku mid mil sawa waa isku mid weeye bayc lcaraaya iyadu waa inoo imaan doontaa ila bayc alcaraaya waa baabkeeda soo socda insha allahu tacala fi darsi muqbil sala allahu waslama cala nabiyina mxamedi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin